الدين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب allah subxaanahu watacaala a ilaahay aayaadkan uu ku caddeeyey amba aayaddan ku caddeeyey inaanay sinnayn qofka rumaysan xaqnimada kitaabkan ilaahay nebi muxamed ku soo dejiyey calayhi asalaatu wasalaam iyo waxyiga iyo ka aan rumaysnayn labadaasi ma sinna allah wuxuu yidhi subxaanah afaman ma mid yaclamu ogtoon afaman ma midka yaclamu ogtoon annamaa ay ma ladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi muxammedow min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqa kaasi inuu xaq yahay qofka og kaman mid miyuu la mid yahay kuwa isagu acmaa ka indhala macnaa mid ka indhala oo aan rumaysnayn labadaa qof miyay siman yihiin afaman qofka yaclamu ogsoon annamaa ay anna aladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey alxaqa waa khabarkii annada eh alxaqa xaq inuu yahay ogsooni shaman mid miyuu la mid yahay kuwa manku isaguba acmaa indhala bimacnaa ka indhala kan lagugu soo dejiyo xaqnimadiisa inamaa yatadakkar waxaa waansama uun oo macnaa kuwaana qaata kan lagugu soo dejiyey ulul albaab caqliyada kuwa leh alalbaabu waa jamcu lubbin innamaa yatadakkar waxaa waansama uun macnaha waxaa ku cibro qaata oo ku waansama ulul albaab caqliyada kuwa u saaxiibka ah caqliga kuwa leh ayuunbaa hogaan ku waansama kuna cibro qaata allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alladiina kuwa amba waxaa markaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa ee kuwan caqliga wanaagsan lihi amba caqliga u saaxiibka ah ee ilaahay wuxuu fara la yimaadaa siday u badbaadi doonaan marka alladiina mubtadaynu ka dhigayo jumlada dambe ee ulaa'ika lahum cuqba daar halkaas ayaynu khabarka ridi insha allah alladiina kuwa yuufuuna oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballanadiisa kuwa oofiya marka cahdiga ilaahay mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waa waxa ilaahay saari saaray ee faraa'ida ee ilaahay ku waajibiyey cahdi kastoo dhanna wuu noqon karaa yuufuuna oofiya bicahdi illaah ilaahay ballanadiisa kuwa oofiya oo walaa yanquduun aan burinin ama aan jebinin almiifaaqa axdiga almiifaaqa axdigana kuwa aan jebinin waa kuwa aan munaafiqiinta la nooc ahayn waayo munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanay idaa caahada axaduhum qadar almiisaaqa aan jebinin culimada qaarkood waxay leeyihiin cahdiga ayaa caamsan marka miisaaqanina waa takhsiisu bacda tacmiid iyo waaladiina kuwa yasiluuna xidhiidhiya waaladiina kuwa yasiluuna xidhiidhiya maa wixii amba kii xidhiidhiya amara allaahu ilaahay uu amray bihi maagaba an yuusala in la xidhiidhiyo oo masalan qaraabadii baaba ka mida ah, waa silati arxaam waa iyaga oo loo ixsaan sameeyo waa iyaga oo dadka fuqarada ee baahan wax la taro qofku aanu wanaagga ka gaabinin iyo waladiina ku cadafka hore iyo waladiina kuwa yasiluuna xiriiriya maa kii xidhiidhinaya maa wixii xidhiidhiya amara allaahu ilaahay uu amray bihi kaaba an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayakshawna ka baqa amba ka baqanaya rabbahum rabbigoodna ka baqa subxaanahu watacaala tacaala bimacnaa waxay la imanayaan iyo waxay ka tegayaanba allahooda ilaalinaya wayakhaafuuna kana cabsanaya suu'a alxisaaba xisaab xun xisaabteeda xun suu'a alxisaaba xisaab xun oo lagu adkeeyo ka cabsanaya iyo waaladiina kuwa sabaruu sabray iyo waaladiina kuwa sabaruu sabray macnaha sabra ibtigaa'a wajhi rabbihim rabbigoodu wejigiisa doonis ay doonayaan daraaddeedna ku sabro icraabaha ku jira waxaa ugu fiican mafcuulu lahu waaladiina kuwa sabaruu sabra ibtigaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa doonid ay doonayaan daraaddeed ku sabra wa aqaamuu oogay sabaruda ku xidhi wa aqaamuu toosiyey assalaa salaadana toosiyey macnaha salaadii bay oogeen oo siday tahay bay ula yimaadeen wa anfaquu bixiyey mimaa kii wax ka mid ah mintu waa tabciidiya mimaa kii wax ka midana bixiyey rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siraa hoos ahaan u bixiyey amba siraa xaala kownihim musiriin xaalayiin kuwii qarinaya bixiyey wacalaaniya kor ahaanna u bixiyey sir iyo caadba wacalaaniya caadna u bixiyey sir iyo caadba sira oo sahaan u bixiyey iyo wacalaaniyatan si muuqataba oo wayadra'uuna wayadra'uuna kuna hor joogsada amba ku difaaca bilxasanati wanaag assayi'a xumaanta ku hor joogsada ee qofka dhibaateeyo aan dhibkala hortegin shayga xun ee qabiixa bay waadiyaan markaasay ku hor joogsadaan shay wanaagsan haddii qof dhigo dhibo oo uu dhibaateeyo wanaag iyo samafalid bay ku qaabilaan tacaddiga iyo aflagaadada ka soo gaadha way ku sabraan oo safxi iyo cafwi bay sameeyaan ilaahay baa sidaa ku sifeeyey yadra-uuna kuna hor joogsada ee ku difaaca bilxasana xasanada wanaag asayi'a xumaanka dhibaatada ulaa'ika walaad kuwaasoo dhan baa la sifada ulaa'ika kuwaasi almawsuufuuna bi haadihi sifaat laga soo bilaabo aliifaau bicahdi illaahi daawud ulaa'ika kuwa sidaa ku sifaysani lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday cuqba daar daartan adduunyo ciribkeeda cuqba daari daarta ciribkeeda ayaa usugnaatay oo daarta ciribkeedu maxay tahay waa aakhira un weeye ilan daartan adduunyo aakhiro ayuunbaa ku xigta macnaa daartan ciribkeeda ayaa usugnaatay hiya ciribtaa wana daarta ciribkeeduna jannaatu cadnin waaritaan amba nagaaditanooyinkii weeye hiya iyadu jannaatu cadnin ambatada jannaatu cadnin nagaadis la nagaado jannooyinkiisa ayaa u sugnaaday alcadnu culimmadu waxay leeyihiin waa aliqaama waa janno lagu waaro oo lagu nagaado allah wuxuu ihi subxaana yadkhuluun way geli doonaa way jari doonaan haa jannadaasi ayay jari doonaan waman duulna wuu jari doonaa ku cada waman duulna way jari doonaan salaxa wanaagsanaaday oo min aabaa'ihim aabbayaashood ah ayaa jari doona ilamana bay wanaagsanaada way jarayaan min aabaa'ihim baa jari doona amba ka mid ah wa aswaajihim lamaanayaashooda ah amba xaasaskii ha noqdaan amba kuwa qabayba ha noqdaane wa duriyaatihim ubadkooda ka mid ah maanaa kuwa wanaagsanaada halkaas soo jeri doona ah, halkaa ku jooji marka waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yadkhuluuna way u geli doonaan calayhim yadkhuluun way usoo geli doonaan calayhim kuwa jannada galay bay u soo geli doonaan min kulli baab albaab kasta ayay uga soo geli doonaan min kulli baabin albaab walba ayay uga soo geli doonaan qaa'iliina xaala kownihim qaa'iliin xaalay leeyihiin malaa'igtaasi salaamun salaami calaykum korkiinna ha ahaato salaamun badbaado calaykum korkiinna ha ahaato maxayna salaamtaa ku muta bimaa sabartum ay bisabrikum maada masariye ah bimaa sabartum ay bisabrikum sabirka aad sabirteen daraaddii bisababi sabrikum sabirka aad sabirteen daraaddii ayaad salaamta ku mudateen allah wuxuuli subxaanau watacaala fa waxaa wanaagsanaatay amaba nicma waxaa ugu wanaagsanaatay cuqbad daari daar ciribteed ay daaruhum amba caaqibatuhum baa ugu wanaagsanaatay weye cirib wanaagsan bay heleen oo ilaahay subxaanahu watacaala talmooyinkiisaas ayuunbuu gelin doonaa allah subxaanahu watacaala kuwaa markaa kuwa ka duwan bal eeg waayo qur-aanku waxa ilaahay ku sameeyaa aljamcu bayna tarkiibi wa tarhiib qoladaa wanaagsan camalkii wanaagsanaa ay samayn jireen iyo ilaahay wuxuu ku abaalmariyey markuu allah ka hadlay oo uu caddeeyey baa rabbi waxa uu caddeeyey kuwa kuwa ka duwan waaladiina kuwa yanquduuna buriya cahd allah ilaahay ballanadiisa kuwa buriya min bacdi miihaaqihi adkaysiisa dabadii damiirkaasi wuxuu noqonayaa cahdiga masdarkana wuxuu u tiirsan yahay mafcuul waaladiina kuwa yanqubuuna buriya cahda allah ilaahay cahdigiisa kuwa jabiya min bacdi miifaaqihi cahdigaa alleh ballankiisa kuwa jabiya adkayntiisa dabadii xiristiisa dabadii kuwa buriya wayaqbacuuna jara wayaqbacuuna gooya maa kiina jara أمر الله alla amray bihi maagaba an yuusala in la xidhiiriyo wa yufsiduuna fasahaadiya fi lardi arlada fasahaadiya ulaa'ika kuwaasina lahum waxay leeyihiin allacna nacdal bay leeyihiin raxmadda ilaahay oo laga fogaado wy allacna fogay ayay waxaa u sugnaaday oo kale suu'u daari daar xun baa u sugnaatay amba daarta xumaanteedaa usugnaatay wa suu'u alcaaqiba waalma'aali waa jahannama ayaa u sugnaatay wey markaa daarta xuni dee ma'waahum jahannama wa bi'sa almihaada marka ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas ayuu ku ciqaabaya aayadani waxay tilmaamaysaa baa la yidhi ilaa lix sifo oo ay munaafiqiintu ay leeyihiin xadiiska saddex waynu ku aragnay afarna waynu ku aragnay afar lix xaaladood bay dadka u muujiyaan ba maaragtay culimada qaarkood ay leeyihiin hadday sheegayaan been bay sheegaan hadday ballan qaadaan ballanka way jebiyaan haddii la aamino waa khiyaameeyaan ballanka cahdiga ilaah bay jebiyaan ilaahay wuxuu amray xidiintiisa ay jarayaan arlada ilaahay bay fasahaadinayaan intaasoo dhani waa inta laga awoodda sarreeyo weeye ma arkaysa haddayse iyagu dadka ay ka adkaadaan waxay muujisaa saddexun bay sameeyaan baa la yidhaahdaa ee waxyaabaha qaarkood waa ay qarsadaan allaahu alle yabsudu wuu fidiya arrisqa risqa ayaa ilaahay u fidiyaa u ballaadhiya liman buu u ballaariyaa qofka yashaau uu doono wayaqdir waanu ku cidhiidhiyaa liman yashaa culimmada qaarkood baa yidhi wayaqdiru waa uu u qadaraa qadaran yakfiih qadar isaga ku filan oo cidhiidhi mag ah hadduu alla kaaga dhigo way khatar badan tahay bay yidhaahdeen wallaahu aclame wa farixuu waxay ku farxeen kuwaa ilaahay risiqa u fidiyey ama dadka qaarkood ba waxay ku farxeen bilxayaati nolosha ayay ku farxeen addunyaa liidata ayay iskaga farxeen wama alxayaatu noloshuna may ahaanin addunya adduunyo fi laakhira ay fii janbi alaakhira aakhira dhinaceeda aakhira marka la barbar dhigo fi laakhira ay fii janbi alaakhira aakhira marka la barbar dhigo marka laysu qiyaaso adduunyadu may ahaanin ilaa mataac alaaba yar mooyaane saabaan sida dheri iyo digsi iyo jirjira iyo waxaasum bay lamid tahay mataac haddii la yidhaahdo waa amtica lagu tabciyaa saasoo kale waa liita waa koobob iyo faraajiin weeye ee haddii mataac waxaa la kalo loodhan karaa in yar oo lagu raaxaysto uun ayay iska noqonaysa marka adduunyadu waa wax ilaahay agtiisa sidaa iskaga ah macnaheedu maaha qofka muslimka ahi adduunyada inaanu waxba ka qabsanin nolol liidato u kaga noolaado waxaa la diidan yahay adduunyadu inay noqoto mid aakhiradeeda ku ilowsiisa waase inaad dee nolol wanaagsanoon aakhirada ku ilowsiin aad kaga noolaato wey haddaad maaragtay dee isu aragto inaad farahan ka qaaday aad tidhaahdo dadka aad ku dul noolaato waa musiibo dee ma tihiin injir ma tihiin ma ogtaha oo dariskunool ha noqonin waayo shaqaysato karti aad la timaad ood dawrayaa una waan socdaa una dadkuna dawarsanaya islaamku ma ogola tahay dawarsiguna waaba musiiba iyo shacaadka waxaa rasuulka ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kitaabihi saxiix yacni qofku haddii uu isku furo albaabka mas'alada faryada ilaahay wuxuu ku furaa albaabka fakriga ayaa ilaahay ku furay marka haddaad faryo furato albaab fakri lagugu furo dee labada hawoon baa isjiiraya ma og tahay marka waxa la diidayaa un adduunyadana inay aakhiradeeda ku ilowsiiso weeye adduunyadana waa inaad u arag dee wax ballaadhan ma og waa inaad qiimeeda aragto oo dee cidinaas uga noolaato mininkii aqniyaa bay leeyihin aqniya markuu rasuulku ka hadlayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tuuqadu min aqniyaaihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim maayna ay ku fadhiisadan adduunyada ilaahay bay caay adduunyadu waxay caayan tahay markay aakhiradeeda ku ilowsiinayso ayay ceeb iyo xumaan ay leedahay waad ka fiican yahay suhrigu dee maaragtay ina waxyaaba fara badan iska darriso oo nolol sarafana aanad ku noolaanin ooga haye dee tallaabadina afka kugu jirto marunbaa laaraag shabax baad filantaa ninkii odayga ah wayaquulu aladii allah wuxuuri subxaanahu watacaala wayaquulu waxay yidhaahdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lawlaa hallaa maxaa taxdiid weeye taxdiidadiya lawlaa hallaa maxaa unsila loogu soo dejin waayey calayhi rasuulkan aayatun faacilki aayatun aayad maxaa loogu soo dejin waaye cad waa khaariqa aayad kawniya ujeedan saati saalix iyo ushii muuse oo kale min rabbi xagga rabbigii maxaa loogaga soo dejin waaye hadda nimanka aayaddaa doonaya hashii saarix oo kale amba ushii muuse oo kale ayadoo mada loo sidan yahay oo maka la joogo ayaa dayaxaad arkaysaa laba u kala dilaacay ma kala qalliirmay si ku harjisa wallahi waa sida xoog badan bay yidhahdeen ma arimayso kul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina allaha alle tani waa bood lunteene yudilu wuu lumiyaa man yashaau kuu doono ayaa ilaahay lumiyaa wayahdii wuu hanuuniyaa ilayhi xaggiisa ayuu u hanuuniyaa man qofka anaaba noqda ee alle xaggiisa u laabta anaaba ay rajaca ila allah ilaahay kaalmaysta ilaahay subxaanahu watacaala isu bandhiga allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala aladiina kuwa aladiina kuwii buu alla hanuuniyaa anaabada ka bedel aladiina kuwii buu alla hanuuniyaa aladiina kuwiibu alla xaggiisa u hanuuniya aamanuu alla rumeeyey wayahdii ilayhi man anaaba ila allah aladiina sidaale ayuu kuwiibu alla hanuuniya aamanuu alla rumeeyey oo wasaduma inna ay ku xasisho quluubuhum qalbiyadooduna ay ku xasilaan bidikri illaah ilaahay dikrigiisa ay ku xasisho fadiibu adkudus ilaahay bay u way ku xasilaysaa raalli bay ku noqotaa alaa hooy bidikri illaahi alla dikrigiisa xusida alle ilaahay qur-aankiisa oo la akriyo ayay kadhuma ay ku xasilaan alquluub qalbiyadu ilaahay dikriyadiisa ayay ku xasilaan huwa xaqiiqiyun bidaalik isaga ayaa sidaa mudan ma tahay saas daraaddeed qofku markuu ilaahay qur-aankiisa akriyo waa inuu khushuuc la yimaado laakiin sida culamaau ashar qaarkood haddaad sidaa u khulaasaado akriyaya tirahdo moog ama digrii baad u haysato tamayun atacrifuuna tamayun cadr iyo ah, ah, wisaanka abadan digriga ilaahay sidaa maaha warka rasuulka ilaahay saxaabada ku akriyayey kaanamaa calaa ru'uusihim adayr waxaad moodaysa inay madaxa kaga taagan tahay shimbir haddaad doonay shimbiri madaxa iskugu kaa taagto aad doonaysa inaanay ku dareemin aanay kaa duulin maxaad noqonaysa kursin yar baad noqonaysaa soma geed yaron dhaqaaqin baad noqonaysa kaana calaa ru'uusihim abaad laa yataxarakuun abadan abadan hadaa min albidac waxaan asal lahayn wey asal ma laha ee tamaayul iyo isqaad qaalidan ina wax fog weeye suuratu dah haddii alla inagu simo abubakar abargoshi mufti madhab maalikiya nimankii saamiriyada ahaa markii la weydiiyo waa inoo iman doontaa halkii ka soo jeedo xanaadu haddaynu godkeeda gelin weyno mooji maaragtay allah subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi ilaahay dayrigeysa ayay quluubtu ku xasishaa laguma suuxo dam qaar bay kulee way jibooda gacanta iska horrijiyeebo u jibooday ah, bu kuleey abadan caadi maaha caadi maaha u burura u orgaanaysa meel gacantiiska sii horreysiin bal mudulka iska kar aladiina kuwa aamanuu ala rumeey aladiina kuwa aamanuu alla rumeey wacamiluu falaa asaalixaati camalada wanaagsan la yimaada buuba geedkii jannada ku yaalay ee ballaadhnaa ayaa lahum ayaga u sugnaaday buuba lahum waa jumladaas ayaad qabarka dhigaysaa aladiina kuwa aamanuu alla rumeey wacamaluu oo camiluu falaa alacmaal camallada asaalixaati wanaagga badan buuba geedkii marka ballaadhnaa ayaa lahum ayaga u sugnaaday tafsiirkaa geedka ayaynu qaadanaynaa oo rasuulkaa sheegay inna fi ljannati shajaratan yasiiru araakibu fii dillihaa mi'ata caamin laa yaqdacuhaa waa geedka harka ballaaran ee ninka shay saarane hadduu ordo sanad aanu harkeedaasi dhaafaynin wa dhullin mamduud oo carkaa la fidiyey waa geed ilaahay jannada sidaa ugu beeray wey ma garan karaysid adugu ma garan karaysid ilaahay baa qariyey subxaanahu watacaalaa waxaanu qur-aankiisa ku sheegay nafsina inaanay garanaynin ilaahay jannadaa wuxuu dhegay qalbigaagana kuba soo dhacday iskaga falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum abadan ma garan karti walahum xusnu maaab buuba lahum iyo maxay iyo wa xusnu ma'aab meel loo noqdo oo wanaagsan wa xusnu marjic wa xusnu ma'aabin meel loo laabto oo wanaagsan baa usugnaatay wa xusnu marjacin ayay noqonaysaa ma ogtahay tahay kadaalika sidaa aanu ku diray rususha hore nebi muxammedow ayaa arsalnaaka aanu kugu diray fii umma ay kadaalika sidaanu u diray rasuullada yadaada ayaa arsalnaaka aanu kuugu diray nebi ow fii umma ummad aanu kuugu diray ummadaasoo qad khalat ay tagtay min qablihaa iyada horteed ay tageen umam ummada ay tageen ay ka sugeen maxaanu kuugu diray rasuulka ilaahay ow ummadahan warfaleeg dacwaddu sidanuu weeye adeerow litatluwa si aad ugu akhrido ayaanu kuugu diray calayhim korkooda si aad ugu akhrido alladii kiisu aan ugu akrido awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay kitaaban wa sunnatan wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa muhimadda dacwadda amba risaaladuba sidan bay ahay litatluwa cilada eeg maxaanu kuu diray litatluwa si aad ugu akrido calayhim korkooda si aad ugu akrido alladii kii awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay wahum ayagu yakfuruun waxay ku kufriyaan biraxmaan haba walxaalina soo akrido yakfuruuna ay ku kufrayayaan biraxmaani allaha raxmaanka ay ku kufrayayaan way diidanaayeen oo inkaar bay qabeen oo biismiga raxmaan a way diidi jireen xudaybiya waad garanaysaa rasuulku bismi illahi raxmaan marka ku qora maa nadrii faraxmaan raxiim bay yidhahdeen raxmaan raxiimkanaad sheegayso hanagu kararmay ismigani ma sahlana asmaada ay magacyada ilaahay ugu jecel yahayna waxaa ka mida asmaada loo fiiriyo magiciisa allah iyo magiciisa araxmaan ina axaba alasmaa'i ila allahi cabd raxmaani cabd allahi wa cabd araxmaan ma arkaysa allah wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow huwa rahmaankan aad ku kufrayaysaan rabbii rabbigay weeye laa ilaaha mid ay cibaadadiisu xaq tahayna majkirada ila huwa isaga mooyaane calayhi cala allah isaga uun baan tawakkaltu cudsaday wa ilayhi ila allah ayaa mataabi ay marjicii noqodkayguna uu ya wa ilayhi ila allahi alle xaggiisa ayuunbuu yahay mataaba ay mataabi marjicayga isaga ayuun xaggiisa u noqonayaa walow ana qur'aana qur'aan walow ana qur'aana jawaabtii looda waynu qadariye walow ana qur'aana qur'aan haddii sidaa walow ana qur'aana qur'aan haddii suyirad lagu socodsiin lahaa bihi qur'aankaasi aljibaalu buuraha hadii lagu riixi lahaa oo lagu dhaqaajin lahaa walow ana qur'aana ay walow suyirat saasa walow anna qur'aana qur'aan suyirat hadii lagu socodsiin lahaa bihi qur'aankaas aljibaalu buuraha hadii lagu socodsiin lahaa aw amase qudicad haddii lagu googoyn lahaa bihi qur'aan al arlada hadii lagu sarsari lahaa ow amase kullina haddii lagula hadli lahaa majhuul buu ku nisbaysay aw amase kullina haddii lagula hadli lahaa bihi qur'aan almawtaa kuwa dhintay he sidaa lagu dhiibay waadadka saamiciintu way sii garanayaan lakaana hada alqur'aanu lakaana wuxuu ahaan lahaa quraankaasi hada alqur'aanu buu noqon lahaa bal e arrin nimanku maaha niman imaan la imanayo waa niman alle ku kufriye ma arkaysa amba bal ee ilaahay sidaa yeeli maayo subxaana watacaala rabbi wuxuu doonee lilah alla ayuunbaa iskale almru arrinka ilaahay baa iskale jamiica dhammaantiida afala miyay as miyaanay ogaanin kursashadii ficilkan waa laga duway macnihiisa waayo kursashada waxay timaadaa shayga markaad ka hadlo ood oh, ogaato inaanad gaari karaynin afala miyay as miyaanay ogaanin sidaa dhe afalam yaclam alladiina kuwii miyaanay ogaanin aamanuu alla rumeeyey miyaanay ogaanin afalam yayaasi aladiina kuwii miyaanay ogaanin aamanuu alla rumeeyey an low yashaau allahu alla hadduu doono lahada annaas dadka inuu hanuunin lahaa miyaanay ogaanin jamiica dhammaantoodba alla hadduu doono laakiin ilaahay baan doonin walaa yazaalu ka suuli maayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay ku dhacayso amba ay haleelayso bimaa sanacuu bimaa kii sababkiisa inay ku haleelayso sanacuu ay sameeyeene xumaan iyo kufri ah qaarica balaayo garaacda qaaricatun balaayo garaacda oo quluubtooda ka sanqarisa inay ku haleelayaane ogsoonayn aw amase taxullu inay degayso balaayadaasi markaa qaaricada faacilka ka dhig aw amase taxullu ay degayso amaba taxullu aad degayso nebi muxamedow amba taxullu ay degayso olaa dirtay sariya qariibaa meel ku dhow min diyaarihi min daarihim guryahooda kambalka ay soo fadhiisanayso xataa yaatiya ilaa uu kay uga yimaado wacdullaahi ilaahay wacdigiisa ballanqaadkiisuu qiyaamoba u kaga dhaco musiiba unba iskama taagan ina allaha allana laa yuklifu ma baajiyo almiicaad ballankiisa ilaahay ma baajiyo ana wallaahi laqad istuhsia waa lagu dheeldheelay waa lagu cayaaray wallaahi laqad istuhji'a waxaa lagu dheeldheelay birusul rasuullo ayaa lagu dheeldheelay birusul rasuullo ayaa lagu dheeldheelay min qablika adiga hortaa nebi muxammadow wafalaka fiihim uswa adigana markaa kudayasho ayaa kuugu sugan sabri lawa lasdhulataynayaay haye rusul ayaa la quursaday faamlaytu waanu kaadiyey faamlaytu waanu kaadiyey liladiina kuwii baanu kaadiyey kafaruu gaaloobay ilaa ay ladnaadeen ay barwaaqaysteen uma dabadeed akhadtuhum waan qabtay ba alla yidhi subxaana ee fakayfa kaana sidee ayuu u dhacay waad fakayfa kaana sidee ayuu u dhacay ciqaaba ay ciqaabii ciqaabkaygu sidee ayuu u dhacay ma ku dhacay kuwii mutay mise kuma dhicin fakayfa kaana ciqaabii lahum ciqaabkaygii sidee ayuu ugu dhacay baa ilaahay yidhi wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay baa sidaa u qabta ina allaha rasuulkuna la yumli lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu baxsan maayo uu kuu seeka dheeraynayaa marka haddee noqoto qof iska tarandaca ee aanay kugu wanaagsanayn dhimasho iyo xanuuntoona dad iyo dunyaba markaa duursanto ayaa jiraanta ilaahay kuu ridaya alla ilahay meel laga dhinto kamu dhiman buud oo markay ladhnaadaan ma ogti ilaahay subxaanahu watacaala makigiisu waa ahaa khatar alle wuxuu yidhi afamanna mid waa alleh wey huwa isaguba qaa'im la dul taagan calaa kulli nafsin naf walba la dul jooga bimaa kasabat waxay shaqaysatay xafiidku ah ogsoon raqiib ah calaa kulli nafsin manfuus ah waxay samaynaysa og shar khayr waxba aanay ka qarsoonayn idan ilaahay baa ogsoon mowta walaa tacmaluuna min camalin ilaa kunnaa calaykum shuhuuda ilaahay baa ogsoon subxaana watacaala marka la samayna allah wuxuu yidhi afadana mid huwa isagu qaa'im mad dul jooga calaa kulli nafsin naf walba bimaa kasabat waxay kasbatay shaman laysa kadalik qadar sababta shaman laysa kadalik miyuu la mid yahay mid aan sidaaba ahayn oo weli hay wareede ilaahay subxaanahu watacaala adiga wuxuu ku ogsoon yahay xaaladaada waxaad u baahan tahay ina baahidaada isagaa kaa caawiyo wax kaala qabanay markaad alla kayrkii ku xidhan tahay warba kayrkaasi kuma hayo inagii xalafa soo maray ma og tahay oo nin biyo u yeedhay oo kale ma og biyo waa jamaal ku iman maayaan afkaaga soo gaari maayaan kuma oga biyo miyay ku ogyihin inaad haraadataada iman tahay weligeed ilay ka tahay ilaahay wuxuu ku ogyahay inaad haraadan tahay inaad baahan tahay inaad kaalmo u baahan tahay markaasu ku caawinaysa marka ilahay waa kii aynu soo marray xalad aynu soo marray ma og ilaa kabaasidi kafay ay ilaa istijaabatan oo ka istijaabati ilma waa inay qofka maqlaan weeye abadan biyaa kusoo gulmanaya abadan waata kasabadaadi qallalan walaa anta kafar kuma ogabada inaad cuntay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala ilaaha ku og bar og xabaala isku waa takun qaburiya qaburi qaburi qaburi rabbi caabudi rabbigaaga iska caabud ilaahay subxaanahu watacaala goobaa la dawaafo goob qura ayuu ku ogol yahay masjidka xataa rasuulka lama dawaafo sooma ogi laa yudac lama dawaafo waa la siyaasa masjidu rasuuli illaahi salawaatu ullahi wasalaamu walaa yudaafu biqabrihi wax la dawaafaya u kacbada inta la dawaafan waad garan toddoba soma toddobada lagama badin kara haddaad tidhahdo ilaahay toddobaatan jeer baan kuu dawaafaya laa yaqbalu minka meelo kale haddaad dabaskana aabad ah qubuureyna waad ka garanaysaa mow mid dhagax madow dawaafa iyo mid dhagax dalaalkan dawaafa iyo abad abad abadan halaska ilaaliyo halaska ilaaliyo ilaahay un maaragtay ilkaas kale wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi nawsheekay waxaan odhan jirray lahu mawsimu low xadarta bihi tarahu kalxaji waciida duxa lahu mawsuhu waa xilligii low hadarta bihi taraahu kalxaji yaciida buca شعبنبتجد سوروا تطلب ما عنده من الفضل والخير والمدد يا ابن الزهر يا حسن تجد لا حسن قضاء كم كم شريك وكم شرفاء وكم علماء وكم تزور siyaaradii watlubu maa indahu maa cindahu maa cinda shaykhi tajuuru watadlubu maa cindahu maxay min alfadli wاlfaydi wاlmajh kala guro wajacaluu waxay yeeleen lilaahi alla shurakaaa bay u yeeleen kul waxaad tidhaahdaa faamuu magacaaba bal hum kuwaa sheega carurka ilaahay wax lala sheega famuuhum waa shebal dhaha bal haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin samuuhum can rawaahid albax magacaada balce atunabbiuuna saasabakaale am muqadica bimacnaa bal bal bal sabakaale waxba magacaabi kartaane atunabbiuuna ma waxaad u sheegaysaan ku alle bimaa ma waxbaad u sheegaysaan laa yaclamu aanu ku ogeyn fi lardi arlada war ilaahay cid aanan igahayno warbixin kale soo roobka inay soo dusdajinaysaa ma jiri ama adigu ma haysaa cid ilaahay ogeyno wax keeni kartaa hal am tunabbiuunahu fima laa yaclamu kumaar am bale aftusamuunahum miyaad iskaga magacaabaysa miyaad magacaabaysaa kuwa bidaahir wax tegi doona ay bisaa'ilin wax tegi doona miyaad ku magacaabaysaanoo iska baabi'i doona oo min alqawli ah ama mase tasumuunahum ma waxaad ku magacaabaysaan bidaahir hadal qaawan bidaahir hadal qaawan oo min alqawli ah bale kelimaysaane zuyuna waxaa loo qoriye bal ma heli doonaysa amrku maaragtay zuyuna waxaa loo qurxiyey liladiina kuwa kafaruu gaaloobay makruhum xumaantooda un baa loo qurxiyey iyo shirqoolkooda wasuduu masudda ficilkaa lagu bineeyey wasuduu waana laga jeediyey can isabiil ariiqii xaqa ahaadaa laga hortoogsaday wasaduu haddaad akrido saadka la kor dabana waa macruuf iyagaa hortoogsaday waman yudlil qofka uu lumiyo allah alle qofkuu lumiyo famaa lahu qofkaa uma ahaanin min haad mid hanuuninaya abada min haad mid hanuuniya u heli maysi oo markuu ilaahay lumiyo subxaanahu watacaala hanuunkoodana gaari maysid lahum waxay leeyihiin cadaaba cadaab bay ku leeyihiin fi maaragta alxayaati nolosha addunya adduunya dhexeeda walacadaabu alaakhira alaam ibtidaa walacadaabu alaakhirati aakhiro cadaabkeeda ayaa ashaqo ka daran oo ka dhibaato badan walacadaabu alaakhira aakhiro cadaabkeeda ayaa ashaqa kaas ayaaba kasii daran kan adduunyada oo halaaga iyo dhibka iyo imtixaanka badan allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa lahum ayaga uma sugnaanin min allahi alla xaggiisa ugama ahaanin min waaqa mid ilaaliya marka alciraabu si ciraabka manquusku qaadanaya ma og tahay xarakaadka waxaad ku qadaraysa calaya daxdo alya min waaq mid ilaaliya caasi ayo waaq ba sima weliga iyo waaqay sama maqli jirti min waaq masaluljanna jannada sifadeedu masaluljanna jannada sifadeedu allatii jannada wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwa alla ka qabsada loo ka cabsada loo yaboohay fii ma yutla calaykum sabakaa qadar fii maa calaykum waxa laydinku akriyi doono ayay ku sugan tahay amaba tajriidan ba hido rido masaluljannati jannada sifadeedu allatii jannada wucida loo yaboohay almuttaquun kuwa alla ka baqa loo yaboohay tajrii khabarka sunnada ku dhacaya tajrii waxaa qulquli min taxtihaa hoosteeda alanhaar shabad baa qulquli doona wey ukuluhaa waxeeda la cuno ay maa yuukalu minha hilib leh midhalo ukuluhaa cuntadeedu daa'in waa joogto haye wadilluhaa harkeeduna daa'in istifaa baa la yidhahdaa ka hore lagu kaaftooma wadilluhaa harkeeduna daa'in waa joogto tilka taasi kannadaasi cuqba aladiina kuwii cidhibtooda weeye ittaqow ilaahay ka baqaya shirki iyo xumaad iska ilaaliyey wa cuqba alkaafiriin jaalada cidhibtooduna hee annaaru wey waaladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yafraxuun way ku farxi doonaan waa kuwii islaamay weyn bimakiibay ku farxi doonaan unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey ayay ku farxi doonaan joogkii halkaas wa min alaxzaabi axsaabta kuway surursaday waxaa ka mid ee ah gaalnimada isku bahaystay man qaar baa ka mida ah yunkiru dafira bacdahu kan laguu soo dejiyey qaarkii ilanimatan ahlu kitaabkii ma wada beeninaynin kitaabkan wuxuu tilmaamayo qayb ka mida ah ayay beeninayeen ma og tahay qaybo ka mida ayay beeninayaan qaybaha qaarkoodna way qorayeen qusaskan iyo kutubtan hore iyo rusushan hore iyo ambiyadan uka waramayo iyo ilaahay waxaa fara badan bay qorayeen waa bacda bacd alqur'aan bay ku wa min alaxzaabi waxaa ka mid ah man mubtadi baa kaa dhacaya yunkiru diidan amba fasiraya bacda qul waxaad idhaahdaa nebiyow inamaa umirtu aniga waxaa lay amray aamirka ciddaa rasuulka ilaahay amartaa odaya cusmaantowna maahe e allah weeye innamaa umirtu waxaa lay amray an acbud allaha bian acbud allah alle inaan caabudo ayaa lay amray oo walaa ushrika aanan ugu shari yeelin bihi bilaahi alle axadaa labadaas shardidaa cibaadada iskaba tahay inaad cibaado la timaado shirkina aad ka tagto haddaa walla caabuda shirkina aad la timaado cibaadadaadu waa ka ilaahay baynu caabudaynaa nacbud allaha walaa nushriku bihi shaya walaa nacbudu walaa nacbuduhu ila bima sharac ilaahay waxaanu ku caabudaynaa wuxuu jibeeyey walaslu fi lcibaadaati almancu waa qaacida kuliha walaslu fi lcibaadaati almancu cibaadada uguma bilaabi kartid cibaado waa tawqiifi lama cibaadada lama iktiraaco qofna isagu jeedkiisa kalama soo baxo a cibaadada wixii ilaahay amray rasuulkiisina soo gaarsiiyo walaa ushriku bihi shayca ilayhi ila allah alle xaggiisa adcu ugu yeedhayaa dadka ilaa sabiilihi adcu kun daaciyan ilayhi ila allahi adcu waragooday dacwadu waa wadiifatu man waa wadiifatu rusuli walambiyaa oo shaqadii ambiyada ilaaha iyo rusushiisa weeye waa camalkoodii weeye idan shaqadii ay samayn jireen rususha ilaahay iyo ambiyadu maaha inay qeyb yeelato abadan marka waa inaad adiga laftigaagu toosan tahay nazaha fi lcirdi wamaca dalika laabuda an takuna calaa cilmin calaa basiirati calaa xuja walaa budda an takuna daaciya maalaka allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala ilayhi adcu wailaahi ila allahi macaab alle xaggiisun buu noqotay bui wakadalika sida aanu u soo dejinay ama rusushii hore aanu ugu soo dejinay kitaab ayaa anzalnaahu aanu u soo dejinay kitaabkana xukma xaala kawnihi xukma xaale xaaluu yahay xukun xaakimah kala saaraa carabiya oo luqa cabeed ah carabi ah wallaahi lain itabacta haddaad raacdo nebi muxammadow ahwaa'ahu waa qaal iyo jawaabtooduna mid bay noqon wallaahi ela in itaabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum dadku waxay iska jeclaadaan hawadooda aaraadooda mabaadidooda ahdaafdooda dimuqraadiyadooda jid iyo jaankooda bacdamaa kii dabadii bacdamaa kii dabadii jaa'aka adiga ku yimi oo min alcilmi ah maa laka kuuma sugnaanin min allah alla xaggiisa kaagama ahaanin min waliyin mid arrintaada xidhiiriya iyo walaa waaqa midku ilaaliya koona cid kalena maxaad umalayn wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray rusula rasuulla ayaanu diray nebi muxammadow min qablika adiga horta ayaanu rasuulla dignay diray wajacalnaa waxaanu u yeelay lahum rasuulladaasi azwaaja haween baanu u yeelayo way wada guursadeen wa abuurna waanu u yeelnaydaa rasuulka ilaahay kuyi wamaa kaana uma ahaanin lirasuul rasuulna umay ahaanin an ya'tiya inuu la yimaado biaaya aayad inuu isagu iskala yimaado joorkiisa kala soo baxo ila biidni illaah alla uu kula yimaado mooyaane likulli ajal muddo weliba waxay leedahay waa khabar muqadama likulli ajal muddo weliba waxay leedahay kitaab qoraal bay leedahay likulli muddatin madruubatun kitaab maktuub oo la qoray ayay muddo weliba leedahay yamxu allaahu alla wuu baabiiyaa wuu masaxaa mahum waa baabiin maa yashaau wuxuu doono wayasbit ilaahay waa sugaa wuxuu doono subxaanahu watacaala marka yamxu allaahu maa yashaa culimada qaarkood waxay leeyihiin ilaahay kuu doona ayuu sugaa u nasakhaa waayo maaragtay kuu doonana ilaahay wuu sugayaa bimacnaa kutubtii hore ayaa dhammaantood ilaahay wuxuu ku nasakhay oo ku laalay qur'aankan qur-aankanna ilaahay wuu sugay ee culimmadu aqwaal dhowra bay ku leeyihiin qaar waxay leeyihiin amarka sanadka ayuu ilaahay maamulaa ee sanadkaa wuxuu doono ilaahay masaxayaa ila shaqaa wasacaada waalxayaata waalmawt intaa mooyaane ee kullu shay madeerida iyo nolosha iyo guuldarrada iyo liibaanida intaba way yidhaahdeen aqwaal fara badan bay mufasiriintu ku leeyihiine dib baad ugu noqon doontaan buu og tahay ood raatici doontaa wayasbutu wuu sugaa alla wa cindahu ilaahay agtiisa waxaa ku sugan umu lkitaaba kitaabka asalkiisa ayaamalowxa umulkitaab kutubta asalkooda asalka kutubta wixii waxa weeye waa lowxul maxfuudka wey ilaahay baa agtiisa ku sugan yahay subxaana wa tacaala allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala wa ima intani waxaynu nihi waa shardiya maadaasina waasila wey allahuma wa ima wa ima marka maadani waa sila wey waimaa nuriyannaka haddii aanu ku tusno nebi muxammadow bacda aladii kii qaarkii haddaanu ku tusno naciduhum aanu u yaboohayno iyagaanu u ballanqaadayno ee faalamru waadixun sawaabtaa qadar arrinku way cadtahay owa maseena tawafayannaka aanu ku oofsanno fa inamaa calayk ku tusin haddaanu ku oofsanno fa inamaa calayk korkaaga waxa saaran albalaaq adiga gaarsiinuun baa ku saaran wa calaynaa korkayagana alxisaab ayaa awalam yarow miyaanay arkaynin annaa annagu na'tii inaanu ku imanayno alarda arladii arladii inaanu soo gelayno miyaanay arkayn nanqusu xaal aanu soo yaraynaynana inaanu ku imanayno haa arladan min abraafihaa dacalladeeda aanu ka soo yaraynayno waa futuuxaadkii islaamkiibaa faafaya rasuulka ilaahayna furisiinaya markaasaa rasuulku furanaya dhulba dhulbaa kusii xiga hareeruu ka soo gelayaa maog awalam yarow miyaanay ogsoonayn anna anagu naati inaanu ku imanayno alarda nanqusu xaalaanu soo yaraynayno harladan min adraafihaa tacalladiha oo waa futuuxaadkii rasuulka waa duhuur lmuslimiina cala lmushrikiin baa la yidhaahdaa tafsiir kale ayay culimada qaarkood yidhaahdeen oo waxay leeyihiin yarayntan arnada lasoo yaraynayo la kharaabinaya waa dhimashada ay dhimanayaan ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrka iyo fuqahaau lmuslimiin ayay yidhaahdeen oo markaa nanqusuhaa haal aanu soo yaraynayno min abraafiha darafka waxaa laha sharafteeda aanu soo ururinayno culimadoodii aanu laynayno oo culimada qaarkood baaba sida ashcaar u samaystayoo alardu taxyaa idaa maa caasha caalimuhaa alardu taxyaa idaa maa caasha caalimuhaa arladu way nooshahay inta caalimkeedu nool yahay mataa yamut caalimun minhaa yamut sarafu laakiin caalim ayaa kamida mid bacal baa dhimanay kaalardi taxyaa idaa malqaytu xalla biha si arladuba u noolaato markuu roob helo wain adaa caada fii aknaafihaa talaku laakiin haddii roobkii maaragtay uu diido way baaba'aysaa alardu taxyaa idaa maa caasha caalimuhaa waa run wa kam min caalimin faqadna inse caalim baynu laanahay oo markaa aynu dareemaynaa guuldarro iyo imtixaan allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala wallaahu alla yaxkumu isaga ayaa xukuma wuxuu doono laa mucaqiba mid ka daba tagaana ma ahaan ismu faacil weeye iska ilaali laa mucaqiba mid tacqiidiya oo ka daba tagaana ma ahanin lixukmihi ilaahay xukunkiisa wa huwa alla sariicu xisaab xisaabtiisuka ay dhaqsato ay degdegto weeye sariiculxisaab xisaab ku dhaqsado weeye alla subxaana waqad makara aladiina kuwi waqad makara waxay shirqooleen waqad makara way shirqooleen waxay shirqooleen shirqooleen aladiina kuwi min qablihim kuwa ka horeeya birusulihim qada birusulihim rasuulnadoodii bay shirqooleen falilah alla ayaa iskale almakru shirqoolkaba jamiica dhammaantiiba walla sida ilaahay uu cusharkooda cidina uma shirqoolsa yaclamu alla waa ogsoon yahay maa tagsibu waxay shaqaysanayso kullu nafsin nafariba waxay samaynayso wasayaclamu way ogaan doonaan alkufaar kuwa kufaarkiina waxay ogaan liman mid bay ogaan doonaan cuqbadaar daraabta ciribteeda ay ahaan doonto wa daar alaakhira wa atbaacu rusul wayaquulu waxay le wayaquulu ladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay lasta maad ahaanin nebi muxamed ow mursala mid la soo dira qul waxaad tidhaahdaa nebigow kafaa billaah ilaahi daasi waa faacilo ogow xarafkaasi arwaasila qul waxaad tidhaahdaa kafaa billaah ay kafa allaahu alle ayaa inoogu filan shahiida xagga maragga bayni aniga dhexdayda iyo wa baynakum ilaahay baa markhaati inoogu filan waman ilaahida ku cabas waman baa markhaati inoogu filan cindahu isaga agtiisa uu ku sugan yahay cilmu lkitaaba kitaabka cilmigiisa ma allah ba mise waa culamaau ahlulkitaab alcaadiliin waa culamada ahlulkitaabka caadiliinta ahaa weeye qowlka ugu saxiixsani kaa weeye oo raggii saxaabada ahaa ee iyaga ka soo islaamay sida cabdillahi ibnu salaam iyo nimankii nasaarada ahaa iyo ciddii lamidka ahay ilaahay baa markhaati inoogu filan iyo cid kastoo cilmiga agtiisa u yahay bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu ibraahim suuradani makiya weeye aayadkeedu waa laba iyo konton aayadood wey bismi illaahi araxmaani araxiim aliflamra allahu aclamu bimuraad kitaaba ay haadaa kani qadar maba mubtadaha haadaa kani kitaaba kitaab weeye kitaabkaasoo qasisa anzalnaa aanu dejinay hu kitaabkaba ilayka adiga aanu kugu soo dejinay allah muxuu kitaabkan usoo soo fa in qardhaasa lagu qorqoro mise in dadka meelahaasu gacanta loo saarsaaro waxaa rabbi alla kitaabkan wuxuu usoo dejiyey buu caddaynaya wadaado min aulumaati madowyada madowyo waa la jamciyey min aulumaat madowyada amba mugdiyada inaad kaga saarto kufriga shirkiga gaalnimada iyo xumaanta iyo jahliga ila nuur nuurka iimaankana aad u dhaxayso biidni rabbihim rabbigood idankiisa inaad kaga saarto ka Eh, maarayo litukrija annaasa min aظulimaati ilaa siraadi alcasiiz allaha casiiska dariiqiisa inaad u saarto ilaa siraadi alcasiiz allaha aan cidi ka dariiqiisa inaad u saarto alxamiid ee ah allaha muto in la ammaano almaxmuud allaha lagu ammaano wey allahi ah alcasiiz alxamiidka ku bayaan allahi ah alladii allaha lahu isagu leh waa farxid kale waxlala keen adigu lahu isagu leh maa fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan iyo wamaa filardi arlada waxa ku suganba wa weyn hoog lilkaafiriina baa iskale lilkaafiriin kuwa kaafiriinta ah baa iskale min cadaab cadaab xaggii bay weynkaa ka oo min cadaabin ah weynka maaragtay ku bayaan ama weynkaasoo min cadaab cadaab xaggii ka ahaaday cadaabkaasoo shadiida adag aladiina kuwa mubtada laga dhigaa fiican lilkaafiriintaasay culimmada qaarkoodkii macalijari bay ribaan ka sifeeyaane faasil baa jira iska ilaali alladiina kuwa ciraaqdana ka fiican in munsado laga dhigo alladiina kuwa yastaxibuuna ka doorta alxayaata nolosha adduunya adduunyo cala aakhira aakhiro ee aakhiro iskaga taga wayasudduuna kana hor joogsada dadka can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ka hor joogsada wayabquuna la doona haa ay lahaa waxaa jira wax la yidhaahdo baabulxabsi waaliisaal oo masalan ficilkan iyo mafcuulkan waxaa u dhexeeyey xaraf jaar weeye oo wayabquuna la doona haa ay lahaa dariiqan alleh ciwasaaqallo kuwa la doonaa ee wayabquuna la doonaya haa ay lahaa dariiqan alleh ciwasaaqallo ulaa'ika kuwaasi fii dalaal baadinimo ayay ku sugan fii dalaalin bay ku sugan yihiin baciidin fog wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuul rasuul maanaan dirin ilaa bilisaani qowmihi qowmkiisa luqadooda mooyaane wax kale kumaanaan dirin marka luqada iyo dee risaalada oo caam noqota kala laba weeye wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuul ay rasuula ninkani waa sila weeye mafcuulkay gashay min rasuulin ay rasuulan maanaan dirin ilaa haddii aanu dirayba bilisaani qowmihi rasuulka qoomkiisa luqadooda ayuun baanu ku diray luqadii markaa risaalada rasuulku caan bay ahayd ee dee qoomkiisii markuu luqadoodii ku hadlay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dee umamihii kalena uu gaarsiiyey maxaanu ugu diray qolo walba codkooda aba luqadooda liyubayina si uu u caddeeyo rasuulkaas liyubayina si ugu cadeeyo lahum ayaga waxay u baahan yihiin addiina wayudillu wuu lumiyaa wayudillu wuu lumiyaa allahu alla wuxuu lumiyaa man yashaau kuu doono wayahdii wuu hanuuniyaa man yashaa wa huwa alla alcasiiz allahaan cidina ka adkaanin weeye ee adkaanshana iska cidina aanay beegsanin alxakiim waa allaa xukun iyo xikmad baa isagu iska walaqad arsalnaa waxaanu diray muusaa baanu diray biaayaatinaa baanu la diray an akrij saar kaxee weeye an akrij ficilkaa iska ilaaliya amsulqadci weeye an akrij saar qawmaka qowmkaaga ka saar min aulumaati madowyada ila nuur nuurkana u kaxee iftiinka iyo sharciga iyo ilaahay diintiisa iyo iimaanka wasiilat iimaan wadakir xasuusi wadakir kuwaani hum qoonkaaga biayaami illaahi ilaahay maalmihiisii uu ciqaabay kuwa iyaga ka horreeyey biayaami illaahi amba nicmooyinkii alla u nicmeeye iyagaba kuwaan inna fii daalika ka alla soo sheegay bay ku sugan tahay la aayaad aayado likulli safaar mid samir badan dhammaantii bay ugu sugan tahay shakuur oo mahadnaqid badan id waagii qaala uu yidhi muusaa nebi muuse uu yidhi liqowmihi uu ku yidhi udkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmayntiisii dheh incaam allaahi udkuruu xasuusta nicmat allaahi xasuusta calaykum korkiina uu yeelay id xillina alla idiin nicmeeyey anjaakum uu idinka badbaadiyey min aali fircauna fircawn aalkiisa uu idinka badbaadiyey yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiiyeen yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiiyeen sua alcadaabi cadaabkiisa xun wayubadixuuna xaal ay gowracayaanna waa laydi ka badbaadiye ahl fircawnkaasi ay gowracayeen wayastaxyuuna ay iska baaqi yeelayeen nisaa'akum haweenkiina wafii fii daalikum badbaadintiinaasi waxa ku sugan balaa ay nicma haddaad badbaadinta u celiso amba wa fii daalikum cadaabka ay idin gaarsiiyeen ahlu fircawn balaaun ay ibtilaaun imtixaan baa ku sugan oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday imtixaankaas oo cadiimun way wadkur xusnabiyow id waagii ta'adana tafacala oo cadba waxaa leefahay ta'adana uu ogeysiiyey iclaam iyo ogeysiisu ku bixiyey rabbukum rabbigiin lain shakartum haddaad mahad celisaan oo ilaahay u mahad naqdaan laasiidannakum alla wuu idin kordhin oo wuu idin kordhin nimcada walain kafartum haddaad gaalowdaanna ina cadaabii cadaabkaygu la shadiid mid daran wey waqaala muusa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad gaalowdaan antum idinku reer bani israa'iil ow wamanna uu kufriyo fi ku sugani jamiica dhammaanba wa allaha alle laganiyun ilaaha ka saaftoomay khalqigaba weeye xamiid oo allaha xaq hawle la ammaano ambaba lamu alam yaatikum miyaanu idiin imanin nabaw aladiina kuwii warkoodu miyaanu idin soo gaadhin min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxin ah qowmi nuuxin ah waa caadi reer caada wa samuuda ah wladiina kuwii ah ku cadf halkaa hore amba wladiina kuwa min toogsi ka dhig wladiina kuwa min bacdin ka dambeeyeyna laa yaclamu ma ogsoonahum kuwa ila allah alla mooyaane way tira beeleen weeye jaa'athum waa tafsiir jaa'at waxa u timi hum ayaga rusuluhum waxay ula timi bilbayinaati aayado cadcad bay ula yimaadeen faradduu waxay saareen dadkii aydiyahum gacmahooda waxay saareen fii afwaahim asadkooda korka ayay dhexda ka qaniineen haddaba faradduu waxay ku celiyeen aydiyahum gacmahooda fii afwaahihim ee fii afwaahi rusul rasuullada ayay afka qabteen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen amba raduu waxay ku celiyeen aydiyahum gacmooda fii afwaahim ciil bay faraa ka qaliyen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waanu ku gaalownay bimaa kii baanu ku gaalownay ursiltum laydii soo dhiibay bihi isagaba wa inaa anagu lafii shakin shaki ayaanu kaga sugannahay mimaa midka tadcuunana aad noogu yeedaysaan ilah isaga shakigaasoo muriib shaki wax ku rida subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka